and pearls and palaces awaiting the man of Tawheed. Virgins and wine, never ending time, and gardens with rivers beneath. Holding firm to the rope of Allah. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada warka لها إذا عدا لجرتين waa maalnimo isniina ah taariikhdan ay ku beegan tahay labaatan iyo sagaalka jamaadul uula kun afar boqol iyo afartanka hijiriya qodobada maanta warkeena ugu doorqoron waxaa la burburiyey gaari ay leeyihiin xajbiraafidada kadib markii daraad qarax raxmino lagula eegtay meel u dhow deegaanka kafashi labaatan iyo saddex ka tirsan ciidanka silbiyiinta filibiin oo dilal iyo dhaawacyo loogu geystay dagaalo ka dhacay gobolka soolo waxaa la dhaabacay laba ka tirsan booliska riddada soomaaliya diyaarad nooca wax basaasta ay leeyihiin ciidanka raafidada ayaa lagu soo riday meel u dhow kilomitir lixdan warkii oo fidsan aynu ku bilowno wilaayada ciraaq diyaala waxaa la burburiyey gaari ay leeyihiin xaju raafidada kadib markii darad qarax mino loogula egtay meel u dhow deegaanka kafaashi ee waqooyiga sacdiya dhammaan wixii la socdayna dhimashihii dhaawacaya ku noqdeen allah ayaanu ku mahadsan isla diyaala waxaa shalay la dhaawacay laba ka tirsan xajiraafidada kadib markii shiish lala beegsaday iyagoo ku sugan deegaanka nafdi qaana ee dhacda koonfurta qaaniqiin allah ayaanu ku mahadsan isla diyaala waxaa hubka wax lagu shiisha lala beegsaday fariisani ay booliiska ilaalada goobaha shidaalka laga soo saaro ku leeyihiin tuulada yuusuf haylaan ee koonfurta bahraas waxaanu ku halaagsameen laba murtad allah ayaanu ku mahadsan weli waxaan ku guda jirnaa wilaayada ciraaq naynaba waxaa shalay gacmeed lala beegsaday goob wax lagu baaro ay ku sugnaayeen ciidanka raafidada ee degmada albakri ee dhacda dhanka bidixi moosil waxaana ku halaagsamay hal murtad mid kalena wuu ku dhaawacmay allah ayaan ku maadsan isla waxaa la burburiyey gaari ay leeyihiin ciidanka raafidada kadib markii shalay lagu qarxiyey miino lagu dhinjiyey gaariga isagoo ku sugan degmada maaliya ee dhacda dhanka bidixi muusil waxaana ku dhaawacmay saddex murtad oo la socdeen allah ayaan ku maadsan markaana ambaar ee wilaayado ciraaq diyaarad nooca wax basaasta ay leeyihiin ciidanka raafidada ee lagu soo riday meel u dhow kilomitir lixdan ee galbeedka ramaadi allah ayaanu ku mahadsan haataana aynu wareegno wilaayada bariga aasiya labaatan iyo saddex ka tirsan ciidanka silibiyiinta filibiin oo dilal iyo dhaawacii loogu geystay dagaallo ka dhacay gobolka solo fadliga allah kadib askarta khilaafada iyo ciidanka silibiyiinta filibiin ayaa shalay iskorimaadyo ku dhex maray tuulada taapon taxis ee deegaanka batikol ee gobolka solo addoommada allah ee mujaahidiinta waxaa u suurgashay inay iskorimaadka ku dilaan shan ka tirsan ciidanka silibiyiinta sideed iyo toban kalena way ku dhaawacmeen intaa kadib gaaladii ay goobta isaga carareen iyagoo ka tagay hubkii koosheen waxayna qiimo u noqotay muwaxidiinta allaha ayaanu ku maadsan markana wilaayada galbeedka afrika askarta khilaafada ayaa waxay shalay weerar ku qadeen fariisan ee ciidanka ridada nigeria ku leeyihiin degmada maalin fidri ee gobolka barno waxaana halkaa ku dhex maray dagaal laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dhimashadii dhaawac ku noqday tiro murtadiina allah ayaanu ku maadsan markana aynu dhaqaaqno wilaayada qurasaan وحشل الذي لحبين كاترسن بوريس كدد افغانستان كده مركي رصاص في عسكر تخلاف طلبعين اسوه قصون ديان كوي تمنات في مقالة كابول الله يا رب ما سن هات عنا ولاد الشام القيف اسكر تخلاف ذا يا الشالي وحي رصاص لبك سن قاري ايليه المرتدين دهيكي كده قصونا دي مدى الزور عنو كهلا سنح المرتد اتكلا نوكو دعو عمي الله يا رب ما سن وضمبان tii wilaayada soomaaliya dan booliska rajada soomaaliya gudomarkiina saflaw dhacay iyagoo ku sugan xaafadda tawfiiq ee magaalada muqdisho allah ayaana ku mahadsan halka ayuu noogu dhanyaa warkii maanta aad kala socoteen warbaahinta alijiranteen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu